Thank you. wanaagsan saaxiibyaal dalkiin meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo goorahan oo kale aad ka dhegeysataan raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho mar kale wacan saaxiib waa barqa khamiisa taariikhduna waxay ku beegantahay tahay koob iyo soddonka bisha sideedaad ee agosto sanadka waa qodobada ogaal haddii aa la yidhahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya faafaahiino dheeraad oo ka soo baxaya dad shacab ah oo al-shabaab ay ku dileen deegaan ku dhow magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud dowladda soomaaliya waxay sheegtay in dhowaan si rasmi ah ay ugu biiri doonto urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee bariga afrika qodobada kalood maqlaysaana waxaa qayb ka noqonaya barnaamijka taliyihii ilaalada madaxtooyada dalka gabon oo lagu dhawaaqay inuu noqonayo madaxweynaha gabon kadib markii milatariga dalkaasi talada ay ka tuureen madaxweynihii dalkaas iyo tiro dad ah oo ku dhintay shil tareen ama tareen ku jiiray magaalo ka tirsan dalka talyaaniga qodobadaasi dabcan wixii hor nagu soo kordhayo xubnihii joogtadaha ah oo aad barnaamijka kaga barateen ayaa saaxiib yaal qayb ah barnaamijka ee u diyaar garooba شوى heestaasina waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caana nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh saaxiibayaal aynu ku bilownay barnaamijka ogaal gobolka galgaduud haddaan ku bilaawno wararka ka imaanaya gobolkaasi galgaduud ee bartamaha dalka waxay sheegayaan in ururka al-shabaab ay dad shacaba ay ku laayeen meel u dhow deegaanka ceelbuur waa degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud deegaanka dadkan lagu laayay ayaa lagu magacaabaa ceelshiil oo qiyaastii u jirta magaalada ceelbuur afartan kilomitir dadkan ayaa u badnaa amaba ahaa dadka deegaanka sidoo kale wararku qaar waxay sheegayaan in xubno ka tirsan al-shabaab oo doonayay inay soo goostaan dadkan ay qayb ka ahaayeen waxaana al-shabaab ay ka warhereen dadkan inay ku biirayaan dadka deegaanka ee gulufka kala soo horjeedo ama ciidamada dowladda ayna ka baxsanayaan aaga ay ku sugan yihiin kooxdan wixii intaasi ka dambeeyay al-shabaab ayaa jidgooyo u galay dadkan waxaana la sheegay gebi ahaanba dadkan inay laayeen wararku waxay sheegayaan inkastoo aan hubin tirada dadka la laayeen intay yihiin in ka badan labaatan qof iyadoo warar isi soo taraya ah ay soo baxayaan ma jirto cid ka baxsatay waxaana arrintan ay qalqal iyo fajac ay ku abuurtay dadka deegaanka iyadoo horey al-shabaab ay u afduubatay dadkii deganaa dhammaan magaalada ceelbuur oo ay ku qasabtay inaysan wax dhaqdhaqaaqa aysan sameynin warar amaba eh, xogo dheeraad ah oo aan isku dayno inaan ka helno dadka deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka ayaan inoo suurtogelin inaan wax intaasi dheer oo faahfaahina ah aan ka helno dhageystayaal dadkan la laayay balse haddaba eh, saameyn intee la eg ayay ku iman kara dadka deegaanka ee dagaalka ama gulufka kala soo horjeeda ururka al-shabaab ee ku sugan deegaanadaas mar haddii al-shabaab ay baacsatay ama ay bartilmaamsatay dadka deegaanka oo isku dayay inay shabaab ah, kasoo horjeestaan oo ay al-shabaab ku laayeen arintan su-aalahaas iyo su-aalo kaleba iyo falanqeyn arintan la xiriirto waxaan wax ka weydiiyey maxamed xaadir nuur oo ka faalado arrimaha amniga iyo siyaasadda una dhuundaloolay howlgalka ka dhanka ah ururka al-shabaab ee ka socda guud ahaan dalka Ah, bismillah waa mahadsan tahay adiga dhegeystayaasha kulmiina waa salaamaya dabcan wax hadda dadka soomaalida kooso maahan oo kooxahan caqabada nabada soomaaliya ku ahaatee horey dadka soomaaliyeed oo birmageedada ay u leen jireen marka eh, maantay oo culeysya amniga xoog badan ay dul saaran yihiin in waxyaalahaas iyo waxyaala ka liita ay sameeyaan wax la beidsan karo oo maaragtay oo dadka soomaaliyeed ku cusub maahan ah, waana aragtida labaatankii sano muddo ku dhawaada dalkan ay ku irteen argagaxgelin cabsigelin iyo qasab dadka soomaaliyeed ku hayeen marka eh, aragtida hadda ay samaynayaan tii unbay daba joogtahay wax eh, dadka soomaaliyeed ka cusub maahan waana wax aan isleeyahay waa dhaqan eh, waqtigiisu sii dhammaanayo oo soomaaliya markaan waxay u jeesanaysaa inay xasiloonideeda iyo nabadgelyadeeda dib ula soo laabato ah, dadaalka noocaasana umaleymaa inay hortaagi doonto in dad marasa masaakiina maaragta dhibaato loo geysto waaya arrintan eh, dadka shacabku eh, maniijo bay ka qaadi karaan mise eh, inay kusii dhiiradaan dagaalka oo ay carada ay u qabaan ay bannaanka u soo baxdo oo ay ku dhiiradaan inay si toosa ah ula dagaalamaan al-shabaab labadaas qodob midun bay noqon kay kula tahay ah, dabcan horta qof inta la dilay ama dhibaato loo geystay cabsin gelin kara ma jirto ah, dadka soomaaliyeed hadda sababta ay u kaceen ayaa waxay kow ka tahay dhibaatooyinkii horay loogu geystay markastoo tilaabo xanuun badan ay sameeyaan waxaa sii kici doona dad aan hore ukacayn oo u kacsanayn ama horey maaragtay u diyaargarowsanayn marka arintaas waxay keenaysaa ama soo dadejinaysaa in dadka soomaaliyeed ay xaqiiqada saxda ay ogaadaan eh, al-shabaab dad baa u afduuban shacab sida dadkii deganaa dhammaan magaalada ceelbur oo kale dadkaasu miyayna lahayn awood ay al-shabaab kaga hortagaan iyadoo aan arki jirnay dadka deegaanku inay ahaayeen dad inta badan al-shabaab dagaal ama guluf kala hortagi jiray eh, maxaa caqabada oo haystaad isleedahay dadka deegaanadaas ah, dad waxaan yani dad eh, dhowr iyo toban sana muddo ku dhawaada la haystay oo la xukumayey oo maaragtay si eh, aada loo dhexgalay waa dadkaas marka eh, fursado uma heli karaan in dhaqdhaqaaq ay sameeyaan eh, xuduudaha ay haystaan iyo iyo awoodda eh, aysu heli karin maaragtay inay waxaas ugu hortagaan laftirkoodana horey u gaashaanteen oo maaragta dadka iska adoonsadaan ay qorshadoodu ahaa marka laakiin hadii mar awoodo badan ay dul saaran yihiin umaleymaa in waqti badan uu halkaa ku lumi doono leys kasta oo ay sameeyaanna marka ugu dambeya insha allah guusha ayaa la gaari doonaa waaya dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya aadan yabaal ayuu tegey khudbad ayuu jeediyey eh, hadaladiisii si kulol ayuu kaga hadlay arrimaha dagaalka iyo gulufka militariga iyo dadka deegaankaas ka kaashanayaan isagoo sheegay in lala xisaabtami doono cid kasta oo ku dhex jirta ciidamada xoogga ee dadka deegaanka khudbadii ama hadalkii ra-iisul wasaaraha maxaa kaaga baxay Ah, waxaa nooga baxaya waxaweyaan inay jiraan kooxo eh, aan marnaba raali ka noqonayn in soomaaliya ay nabadgelyo u baxdo eh, ha noqdaan siyaasiyiin eh, galleeya ujeedadooda tahay maaragtay in dalkaani dadkan ay jilba qabtaan ama u cuuriyaamiyaan yani inay nabadgelyo la xasilooni helaan cadowgana u qabtaan doonaya waxaa jiro dad eh, shisheeye oo ayagu soo dhex maraya eh, waxaa jira kooxahan laftikooda shabaabka oo dowlada sistamka muddo dheer kusoo dhex jira ayaga laftikooda eh, luminaya marka aragtiyo badan oo isbiirsaday inay ku jiraan shaka kuma jiro waana mida keentay maaragta in waxyaalo badan oo khalad ay dhacaan marka intaa la qeexo dadka soomaaliyeedna loo sheego ciidanka iyo siyaasada iyo bulshadana la dhexgalo cid kastoo maaragtay eh, aan soomaalinimada u helnayn maaragtay waajibka ay mudayihiin la marsiiyo wax eh, dowlada soomaaliya looga baahan yahay waana aragtidaas dhihi karo hadii tilaabada noocaas la qaado waxay ka saari doontaa in yacni dulduleelada iyo jabka mar walba imaanaya guuldarada qaarkooda marka arkiis imaanaysa in laga gudbi doono oo dadkan noqon doona dad isku ujeeda ah, hal meel uwada socda aakhirkiina ah, xaqiijin doona in dalka soomaaliya la yidhahdo noqdo dalka adduunka ugu nabada badan waaya ugu dambeyntii eh, dowladda soomaaliya waxay qorsheynaysaa ama wararku ay sheegayaan qaar in la bedeli karo istaraatiijiyad dagaalka lagula jiro al-shabaab kadib markii ciidamada coos coosweyne dagaal ay la galeen al-shabaab ay dib uga soo gurteen galguduud iyo shabellaha dhexe deegaanka ka tirsan wararku waxay sheegayaan in gobolka hiiraan maxaas halkaas ciidamadu ay fariisiin samaysanayaan dibna mar kale lays abaabulayo arintan haddiiba ay jirto maxaa kaaga baxay qorshaha la bedelayo ah, eh, oo dadka soomaaliyeed ka niyad jabay baa jirto dagaalkan sidiisaba waxaa bays u ahaa ama yani udubdhaxaad u ahaa bulshada ku nool hiiraan oo hogaaminaya gudoomiyahooda cali jeyte abaabul xoog leh ayuu soo sameeyey asoo dadkiis kaashanaya dabaljab badan buu ku sameeyay dhul badan buu kaqabtay rajab badan buu geliyay dadka soomaaliyeed waxaa nasiib darro ahayd marka in wadada la marsiiyey iyo sida wax loo agaasimay ay xanuun badan keentay marka eh, waa arin saxa ah mar hadii eh, meesha loo socdo culeysi ka yimaado in istraatiijiyada la bedelo waana arintidaas leenahay eh, wax badan baa lagu xalin karaa oo lagu sixi karaa ciidankuwa isbalaariyey isbalaarin badan oo isbalaariyey oo weliba istraatiijiyad aan la socon marka saas loo balaartana yani marka qaarkiis waxa imaanaya maaragta khaladaad badan marka waxaan isleeyahay marka in ciidamada soo ururaan halbeys yeeshaan laga hago dagaalkii habka ku socda hab ka duwan lala yimaado sida taasiga ciidanka lagu yaqaano waana waxaa leeyahay waana masaakiidyadii lagu guulaysan lahaa badanoo soomaalida eh, gacanta lagu dhigi lahaa eh, dadka reer hiiraanna dabcan udubdhaxaad inay u noqdaan oo madaxweynahana ku qanciyo ama dowlada soomaaliya ku qanciyo laguna raaligeliyo waxyaalihii midmadooga siyaasada keentayna waan rajaynaynaa maanta ayadoo dalka dagaal ku jiro oo la rajaynayo in cid kastoo soomaalinimo dagaalkaas qayb ka noqon karta in la kaasho in rag siyaasiyiina ah oo ujeeda xumayaala ah oo aan ogeyn meesha loo socdo aan xataa hal maalinna tuulo ka dagaalami karin ayaa waxay dhabar jiinayaan oo meel kasta oo maaragta macno samaynayso ama ciidamada soomaaliyeed ama bulshada soomaaliyeed dagaalka qaybta ah ayay ka daba wareegayaan waxay ku samaynayaan waxyaale aysan wadaan taasoo jeedku yahay in dagaalka curyaamiyaan marka in dib laisku soxo oo reer hiiraan loo soo laabto oo ayagana aan laga abaaldhicin dadka soomaaliyeedna la diyaariyo bulshadana maaragta soomaaliyeedna la kiciyo eh, nidaamyo kala duwanna la isticmaalo straatiijiyada la bedelo wax weyn dalka iyo dadka ugu dhigantaa insha allah oo lagu guuleysan kaasi wuxuu ahaa maxamed xadir nuur ka faalado arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka waxaan wax ka weydiinaynay arrimo badan oo ay ka mid yihiin ururka al-shabaab dadka shacabka ay ku laayeen deegaanka ceelshiil ee gobolka galguduud arrintan saameynta ay ku yeelan karto dadka deegaanka khudbadii ra-iisul wasaaraha dalka uu ka jeediyey magaalada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe iyo su-aalo kale oo aan ka weydiinaynay arrimaha dagaalka ama howlgalka ka dhanka al-shabaab markana dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in si rasmi ah ay ugu biiri doonto urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika marka la gaaro dabyaaqada sanadkan inta uusan dhammaaninba sanadkan gudihiisa xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya oo arrintan faahfaahin dheeraada ah ka bixiyay ayaa sheegay in haddii ururka dhaqaalaha iyo iskaashiga bariga afrika dowladda soomaaliya ay ku biirto in shacabka soomaaliyeed wax badan oo dhaqdhaqaaq dhanka iska dhaqaalaha ah ay ku soo kordhi doonaan islamarkaana dalalka ee eh, muwaadiniinta soomaaliyeed ay ku sugan yihiin ee eh, bariga afrika ay dhaqaalahoodu uu kobci karo xogayaha joogtada ah oo isaga oo arintan faahfaahin ka bixinayay eh, ugu horeyna ka hadlayo amaba marka ugu horeyso bogaadinayo howlgalka ciidamada dalka ayaa waxauu yidhi fursadan waxaan ugu faa'iidaysanayaa inaan ammaan iyo bogaadin u jeediyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo runtii geesiyaal dadka iyo dalka soomaaliyeed ay ku faanaan ah runtii dhiigooda u horay nafstooda u horay u dhaawacma furimaha u jooga eh, shacabka soomaaliyeed xilliga adag ee ay ku jiraan way xusuusan doonaan mar kastana abaal iyo ay la garab taagnaa doonaan sidoo kale waxaan aan u mahadcelinayaa celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ku dhiiraday la dagaalanka arxalaawayaasha argagixisada khawaarijta ah ee dalkeena ragaadiyey sidoo kale waxaan fursadan ugu faa'iidaysanaya inuu u mahadceliyo celiyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo isagana gaaray furumaha hore ee dagaalka si uu dhiirigelin ugu sameeyo mujaahidiinta qiimaha badan askarteenna ah ee furimaha ku jira haddaan marka hore kaa siiyo background maxaa goorta la bilaabay teerkii hore ee madaxweyne xasan sheikh uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ahaa kii ayuu codsi u gudbiyey kamid noqoshada bulshada bariga africa xiligaasma suuragelin haddana markii dib loo doortay ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud mar kale muhiimada gaara siiyey oo uu codsigii cusboonaysiiyey codsigaa kadib wuxuu u magacaabay si uu ahmiyadda gaara u siiyo isbisha lifoy doctor abdisalaan hadliye oo si fiican geyga soomaaliyeed looga yaqaano runtii nin shaqada aada ugu wanaagsanna ah kadib Uh, sanadkan bilowgiisii waxaa lasoo diray gudi qiimeeya dowlada soomaaliya inay diyaar u tahay shacabka somalia inay diyaar u yihiin kamid noqoshada uh, bulshada bariga africa oo runtii block aada u weyn ah uh, waxaa la sameeyey verificationkii roceki ayaa la sameeyey roceskii meel fiican ayuu gaaray waxaa la horgeeyay golaha wasiirada urur goboleedka bariga africa ama east african community runtii way baas gareeyeen way ku qanceen kadibna waxaa loo gudbiyey madaxda ama heer of stateska madaxweynayaasha dalalka ku bahoobay bariga africa kadib waxaan u gudubnay broseskaaskan ku xiga oo ah negotiation in wadaxaajood la yeesho bishan ayaan halkaan soo gaarnay magaalada nairobi si aan ugu qayb qaadano wadaxaajoodkaas guddiga wuxuu ahaa guddi farsamo oo aada u ballaaran oo ka kooban konton iyo dhowr ruux waxaa hogaaminayay doctor cabdisalaan hadliye oo ahaa special invoygii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u qaabilsanaa bariga africa doctor hadliye runtii wuxuu muujiyey karti iyo hufnaan iyo runtii leadership ayuu muujiyey gudigana waxay ahayn gudi farsamo oo aada u qiimo badan oo dhammaan wasaaradaha xukuumadda laga soo xulay gudigaas waxaa magacaabay ra wasaare xamse cabdi bare runtii si taxadar leh ayuu soo xulay gudigaasi marka gudi aad u wanaagsan oo ayay ahaayeen shaqo xoog lehna way qabteen negotiationkii wuxuu noo soo idlaaday maanta oo bisha sideedaad ay tahay soddon saddexda waxaan u gudubnay stagekii ugu dambeeyey ee ahaa soomaaliya inay ku biirto bulshada bariga africa oo runtii ah bulsho ka kooban dad gaaraya milyan runtii dadkeena soomaaliyeedna ay ku sugan yihiin dhammaan dalalkaas dal ay ka maqan yihiin ma jirto ganacsi ay ku haystaan marka steebkaas markii uu dhammaado golaha wasiirada bariga africa ayaa la mari doonaa kadibna waxaa loo gudbi doonaa madaxda ama heer of stateska loo gudbi doonaa runtii waxay noqon doontaa guul taariikhi ah oo dowlada soomaaliya ee shacabka soomaaliyeed buu usoo hoyday maxaa yeelay dadkeena soomaaliyeed waa dad ganacsata ah waa dad shaqaysta waa dad maskax furan waa dad karti leh runtii haddii la imbaawar gareeyo oo meelaha ay joogaan ay sharaf iyo karaamo iyo cizo ku joogaan oo dowladooda ay baagab garayso oo tarafalka u sahlanaado oo ay keeni karaan shaqaale ay soomaaliya ka keensan karaan oo borodhegtiga soomaaliya laga helo kalluunke markana loo iibgey karo dhammaan dalalkaas waxay noqon doontaa runtii fursad dadka soomaaliyeed usoo hoyatay fursad dahabi ah waayahay dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa xoogayaha xoogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya xunafafaayn dheeraada ka bixinayay dowladda soomaaliya oo la sheegay dabeeqada sanadkan ama intuusan sanadkan dhammaanba inay ku biiri doonto oo ay si rasmi a ah ugu biiri doonto urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha ee bariga afrika weli saaxiib yaal waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal hay saaxiibayaal weli barnaamijka hogaal ayaad degeysanaysaan oo aad kala socotaan raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho markana hadaan aadno gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka wuxuu kula hadlay deegaanka nuur nuurdigle waa nuur dugle oo ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe waxaana ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaankaba uu u sheegay in loo diyaargaroobo howlgalka la sii wadayo ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab si aysan al-shabaabka haraadiga ee deegaanadaasi ku harsan aysan deegaano hor leh aysan u soo gelin madaxweynaha oo hadal khudbad u jeediyey ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ayaa waxau waxaan uga mahad celinayaa sida nafurnimada leh ee dadnimada leh ee sharafta leh ay isu abaabuleen dadkan deegaanka ee muddada toddobada bilood ay difaaca ugu jireen khawaarijtina ay deegaankan uga dulqaadeen haddana ay ilaa u taagan yihiin dalka soomaaliya intay meel ka joogaan gaar ahaanna hirshabeelle intay meel uga sugan yihiin inay qorogooda sitaan waa uga mahad celinaya ilaahayna haydinka abaalmariyo runtii sharafaad ku nooshihiin dulumkii iyo jawrfalkii dadkan lagu haayay idinkaa ka dulqaadeen waadna ku mahadsan tihiin nimankaanna waa jabeen rafashada ugu dambaysay ku jiraan waa laga adkaaday markaatina waxaad ka tihiin xabadda waxaa looga soo bilaabay jubba iyo fiyaadaa looga soo bilaabay maantan intaa lagula dirrowhayaa ceelbuur iyo caws weyne aa lagula dagaalowhayaa waxay ku tusee inay yihiin geed jabay inay yihiin dhammaystiray u baahan yihiin wixii dhimanna waa la dhammaystirayaa waxaana ka mahad celinaa runtii sidaad u abaabulan tihiin ee aad isu diyaariseen qoftii wakhtigeed galana waa dhimata ilaahu naxariistaan leenna qoftii dhaawacantana allaha caafiyo laakiin sharafaad ku nooshihiin xaqiiqdii innamaan afkiisa aadan aqaanin ou dadkaaga hortaada ku dulmiyo ee wuxuu rabo uu kula sameeyo doqonnimay aheeday laakiin sidaad uga dhiidhiseen ee go'aanka aad u qaadateen ee habeenya maalin aad qoriga aad ula taagan tihiin dadkaanna culayska aad uga kor qaadeen waa idinkaga mahad celinayaa qof weliba ee naf ku bixisay ee maal ku bixisay ee wakhti gelisay sidii deegaankan fidnada tiilay ee lagu jowg falaya dadkan la baabi'inayay ee xoolahoodina la qaadanaya sharafkoodina lagu tumanayay cid kastee gacan ka saaxiibayaal madaxweynaha hirshabeelle ayuu kaasi ahaa oo deegaanka nuur dugle kula hadlayay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka weli ogaal ayaad maqlaysaan saaxiibayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka hoogaal oo aad ka maqleysaan raadiyaha kulmiye ee magaalada tan muqdisho markana saaxiibayaal waxaan aadaynaa wararka ka baxsan soomaalida ee dunida inteeda kale aynu ku bilaawnee kooriyada waqooyi ayaa waxay sheegtay inay riday laba gantaal oo kuwa ridada gaaban ah kuwaas oo ay ku riday badda kala qaybisa jabaan iyo sidoo kale kooriyada waqooyi warbaahinta dowladda koreeda waqooyi waxay sheegtay inay tijaabisay gantaalkan waxa ayna sheegtay in gantaalkan uu ahaa mid si nabadgelyaha lagu tijaabiyey warbaahintu waxaa intaasi faahfaahin dheeraada kama aysan bixin laakiin waxay kusoo beegmaysaa xili dowladaha koorida koonfureed iyo sidoo kale mareykanku ay sameynayaan maalmihii lasoo dhaafay howlgal carbis ah amaba dholotus ah oo iska kaashanayaan labada dowladood ee koorida koonfureed iyo sidoo kale dowladda mareykanka waxaana arrintan lagu soo waramayaa in xilligaas ay kusoo beegmayso dawladaha dowladaha kuuriyada koonfureed iyo jabaan iyo sidoo kale mareykanka ayaa howlgallo ay iska kaashanayeen oo dhoolatus ah sameynayay toddobaadka lasoo dhaafay welina waxa uu ka socdaa howlgalkaasi gudaha dalka jabaan iyo sidoo kale kuuriyada koonfureed wararka kale hadaan aadnana madaxweynaha gabon ama madaxweynihii dalka gabon cali bongi ayaa waxaa laga dhigay xabsi guri kadib markii talada dalkaasi laga tuuray maalmo ka hor ama maalintii shalayba madaxweyne cali bonga ayaa waxaa xabsi guri uu ku yahay gudaha dalkaasi iyadoo milatarigu ay gacanta ku dhigeen taliyihii ilaalada madaxtooyada ayaa lagu dhawaaqay inuu si kumeel gaara ah usii haynayo talada dalka madaxweynaha ninkan waxaa lagu soo eedeeyey inuu musuqmaasuq iyo waxaisdabamarin u geystay laakiin milatariga ayaa la sheegay ujeedkeedu inuu yahay sidii gacanku haynta dalka ay ula wareegi lahaayeen iyagoo inqilaabay amaba afgembiyey gebi ahaanbaa calibongi oo ahaa nin daah in muddo ahna talada dalka gaabon soo hay weli saaxiib yaal ogaal ayaad saaxiibayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada saaxiibayaal xubinta bandhigga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay lagu hadalhaayay isla baraha bulshada ayaad xubintan ku dhagaysataan wadajir waxaa la socodsiinaya ifraax iyo luul markaana aan ku hormarno dhanka hadalhaynta waatahay luule waxaa aada loo hadalhayaa taliyaha guutada cumar bin khadaab mukhtaar xasan tifow oo loo yaqaano shaah macabe ayaa afar labaatankii saaci lasoo dhaafay baraha bulshada aad loogu hadalhayay kaas oo laleeyahay waa uu geeriyooday halka kuwo kalena ay leeyihiin weli waa uu noolyahay sidaan ogsoonahay taliyaha ayaa waxaa lagu waayay dagaalkii ka dhacay cusweyn dagaalkaasi oo dhex maray al-shabaab iyo ciidanka dowladda aad iyo aad ifraaxee taliya shaah macabe ayaa waxaa la sheegay weerarkii cusweyn ka dhacay wixii ka dambeeyey sheegay inaan warkiisa dib loo maqal muuqiisanaan la arag iyadoo dadka qaar ay u tacsiyeynayaan islamarkaana ay xaqiijinayaan inuu geeriyooday halkaasna tacsi baraha bulshada laisla dhex marayo halka dadka qaar kamidana ay weli rajo ka qabaan ay leeyihiin maadaama aan meedkiisa la helin taliyaha waxaa laga yaabaa inuu nool yahay waana laga warsugi doonaa inta meedkiisa laga helayo saacadihii lasoo dhaafay ayaana baraha bulshada aad uu qabsaday taliya sheex macabe oo meedkiisa aan weli la helin sidoo kalena aan noloshiisa wax wara laga heenin dadka qaar ayaana wuu nool yahay iyo woo dhintay isku haystay baraha bulshada ayana saacadii lasoo dhaafay aada u qabsatay aad iyo aad luule balse weli dowlada soomaaliya wax war ah kama soo bixin oo ku saabsan arinta taliyii shaah macabe oo ah inuu geeriyooday ama in nool yahay weli dowlada soomaaliya ayaa war laga sugayaa ay leeyihiin dadku oo dadku ma xugmin karaan ayay leeyihiin geeridiisa iyo noloshiisa waan arki doonaa wixii kusoo kordha baataluule hadalheynta dii anagaas uga imaano markaana dhanka iyo qormooyinka waa tahay faraaxay qormada ugu horeysa dhankeyga haddii aan soo qabto waxaa ciwaan looga dhigay iska ilow xumaanta balse ha ilaabin wanaaga waxaa hadda ka hor jiray laba wiil oo saaxiibo ahaa waxayna ku socdeen dhul saxare lama degaan ah intii ay wadada socdeen ayay ku murmeen kadibna midkood ayaa dharbaaxo ku dhuftay midka kale wiilkii la dharbaaxay oo dharbaaxada xanuunkeeda dareemay ayaa iska aamusay wuxuuna carada dhulka ku qoray maanta saaxiibkaygii ugu qaalisanaa dunida ayaa wejigayga dharbaaxay waxay socdaanba waxay ugu dambeyntii dul tageen laas biyo ah markaas ayay waxay damceen inay biyo ka cabaan hase yeeshee kii dharbaaxada lagu dhuftay ayaa biyihii ku dhacay mana uusan aqoonin dabaasha waxaase badbaadiyey saaxiibkiis oo laaskii biyaha ahaa kasoo bixiyey markii la badbaadiyey ayuu dhagax weyn oo meesha yaalay waxa uu ku qoray maanta waxaa nolosheeda badbaadiyey saaxiibkaygii ugu qaalisanaa adduunka markaas ayaa saaxiibkii sii weydiiyey maxay tahay sababta markaan ku dharbaaxay aad carada ugu qortay markii aan ku badbaadiyeyna aada dhagaxa ugu qortay wiilkii ayaa waxa uu ku jawaabay markii uuna dhaawaco qofkaan jecelnahay wixii dhacay waxaan ku qornaa ciidda si dabeesha cafiska ay u masaxdo balse markii qofkan jecelnahay uu wax wanaagsan noo sameeyo waa inaan dhagaxa ku dulqornaa si xasuusteenna uu ugu raago halkaasoo aysan dabeelaha masixi karin dulucda sheekada ayaa waxay tahay markii ay ku dhaawacaan ama ay ku xumeeyaan dadka kuu dhow iska cafi oo iska ilow balse markii ay ku wanaajiyaan weligaa xasuusnaa wanaagooda oo haylaawin tahay markana qormada ugu dambaysa dhankayga sida kaliya ee shaqo weyn lagu qaban karo waa inaad jeclaato waxa aad qabanayso waxa keliya ay tahay inaad ka cabsato waa cabsida lafteeda ma jiro qofku dareensiin kara inaad hooseyso ogolaanshahaaga la-aantiis ammaanta ugu weyn ee nolosha ma ahan inaadan weligaa dhicin laakiin waa in aynu kacnaa mar kasta aynu kufno rumayso oo u dhaqan sida iyada oo aanan suuragal ahayn inaad guuldaraysato duruufaha ugu weyn ee abid la ogaaday ayaa ah in qofku wax ka bedeli karo mustaqbalkiisa isaga oo bedelaya dabeecadihiisa haddaad u fiirsato waxa aad nolosha haysato mar walba waxaad heli doontaa wax badan haddaad u fiirsato waxa nolosha aadan ku haysanna weligaa ma heli doontid wax kugu filan ugu dambayntii qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey aargoosiga ugu wanaagsan waa inaad guul weyn gaarto qormadan ayaa waxaan kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala dhigaalka dunida guud ahaana qormadaas ayaa u dambeysay xubintii bandhiga warbaahinta bulshada ifraaxii luula maanta idinla socodsiinayay tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabad saaxiibyaal waxaad degeysateen xubintii bandhigga warbaahinta bulshada markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warkalamaanay waxaa la yidhi qaladka waa la saxayaa quus weeye cadowguna inaan soo qabqabannana quwad baan u leennahay qayladhaanta socotana waa khiyaanadoodee yaynaan ku qaybsamin war axmedow qaybqayb ma joogtee khawaariijta darteed quwadda la mideeyey qasab iyo dagaalku aryaadhaa caybhayb la sheegtiyo habaar habaar ma joogtee haweeniyo oo rag maantaba ayaynaan u kala harin ay mare war kalamaanee markaana dhugunsidii khudbada madawiine xasan sheeg weliba iinga daatay oday dagaalka ku goonyin oy laakiin maadaama usgalmuduroogi weliba ahmaleeyay lagdaba inoo ka hareersato kuleetig hooslaka jiidohay war kalamaanana markaan khudbadii madaxweyne dhegaysta waxay iga caddaatay hubka qaata maantu u halgama dalkeennu yaynaan u kala hadhin war horta laqdaba inay jirto ee dad qarsoon inay shaqaynayaan madaxweynuhu khudbadiisuu ku caddeeyey laakiin wuxuu yidhi cid kastoo caqabad ku ah ciidanka xoogga dalka iyo hawsha socota tillaabaan ka qaadaynaa dowladnimaduna ma jiri karto haddii aan la xisaabtamin waxaana la joogaa xilligii geesiga la abaal mari lahaa daallinkana la qaban lahaa waar axmedow soo lama oran inkastoo nin geesi ragu geed adeeg yahay haddaan garabka lala qaban gurigoodi maaye gesiga dhulkiisa gusha u horseeda genida dishaay gedka habo geesiga madow guusha uma ogola gumaystuhuye waruntaa waa tii la yidhi ku gabraaratada gumashigu ku dhuunto garashada xumaataay gedka habo ayaadhaha xabata noo heesaysina madaxweynaha muggan dhegaysna waxaa iiga soo baxay qarni waxaynu joognaa aan qiiqa laysku qari karin warkalamaana warmahaysiine furuntaa laysugu wada tegeye ra'iisul wasaare xamse cabdi aar aadan yabaal buu tegey shabaabkii waa la dilay waa waa la dilay waa waa la dilay ma yidhi waa baxsadeen waa laga qabsaday waa soo galeen ma yidhi war waa falantiin waxna laydinma sheegi karo dad maranaa tiine ra'iisul wasaaraha taliyaha xoogga ku soo dhoweeyey aadan yabaal ciidan badanna waa uu kula kulmay wuxuuna u ballan qaaday in la abaal marinayo la dallacsiinayo ciddii laqdaba ku haysana laga qabanayo dulmi iyo iskadabawareeg ciidanka lala soo galana aan la aqbali doonin hadda dagaalka gala ma yidhi war geelaha qalan gulufuna waa dhaqaaqaya aryadaha war ma haysina furunta waa laysugu wada tegay madaxweynaha galmudug qoorqoor oo hadda loo bixiya balaag laayon ceelbuurow ku sii dhow yahaa la yidhi ciidan badanna waa wataao gadaalu soo naqamaayaa la yidhi xalana duurkow ku baryaa la yidhi ilaa waa libaaxaase war walla weynay waxaan idinka maqli jiray me libaax soo gaala ilooma joogsadiye waa la kala leexiyaa liiniyo caano marka dawacooyinkii shabaab duurka waa uga dhammaatay miyaad leedahay war kalamaanay war maysiina furuntu waa laiskugu tegaye madaxweynaha hirshabeel cali guudlaaw alkawsar iyo cadallow joogaa war yaa carab weynow waa laba meelooda mid ku toos war geesi aan baqin dhulku taakataaka uu yahay umow hadda guudlaawa galhareeri bu tegahayaa miyaad leedahay war galhareeri hirshabeelle maahan dhulkaadan kale aqoone qoorqooraa tegaya libaaxa madow maana tiraadi war wasiirka gaashaandhigga mad nuura oo isna jaama angoradaasaan goorgoorma in dabadhikadayra-iisul wasaarahan war adiga wasiirku ra'iisul wasaarihiis asagaa kaa oga maxaa baddaa ku geliyey hilkuna kugaadanga fadahaytaana o toos tigtob angalo maantoo kalana madaha na furang meelika gura war wallaweynay war ma haysiine somalilan way israacday warwaaqlow laascaanood miya hargeysa raacday war warka ha naga dhexgelinin ee go'aankii ka soo baxay gudiga habar jeclo ee xusbiyadu mucaaradku aqbaleen madaxweyne muuse bixina waa aqbalay danu kubidaydiisangaraasangamastoosan aqbali war madayow laascaanood kaama hor joogna haddaad ku laabanaysidee gudoomiyihii golaha guurta kursiga sale baa nuur ururadiibuu la kulmay maanta kadibna wuxuu ku yidhi heshiiskii madaxweyne waa aqbilaye horday xaafadihiinna aada haddee rag badan oo cadhaysan oo gacanta saydhinayana waannu arkayni odasalaaman qof kasta mugu leeya hanugu buuqina orodoo reerkiinnii qabo dee waa la heshiiyey maxay sheegayaan aryadhaha anigu waxaan la yaabay ururadan mugna muuse biixe keenaayo mugna deni iska wadahaayo dan toora kaliya miyay rabaan inay ku fushadaan mugay ku waayaan amba ku helaanna iska taga maa la dhahaa iyonhayna fadhaadi wiilisheeli ku orkiisada jari waar imakaanu xisraafkii helaynaaye hanagu degdegina war khawaariijicida ictiraaf ka rabta ma waa in layska qabtaa aan weliba siin warsaday madawiine xasan sheek koonfur galbeed oo baydhow janaaya meseedadoona armadayna maqal aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi ow runta ayaa beenta ayaa uu dadka waarkan ku dhex raafa runtayaa beenta ayaa uu dadka waarkaa ku dhex raafa waan cabdulla la yidhi ninaan run sheeg laakiin been baa u qarsoon run iyo beeni meel ma wada galan baa lagu yidhi bow run iyo ilkaba waa la caddeeyaahaa la yidhi run hooba gooyta beenkowojeegaadaaseleeri war hadda run sheeg waa ceeb sheeg waa runtu beenta ma ogolaa la yidhi eh. beentuna run ma ogolaa war kalemaanay war ma haysiine eh. turkigu waxaa ku kulmaa la yidhi madaxweynihii hore iyo madaxweynihii kasii horreeyey war dalkuu madawiiniyaal badangaha mareena hihibilow meerto war madaxweynaha hadda joogaaba eh. mar buu madaxweynihii hore ahaa war madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweyne sheekh shariifaan idiin sheegay labadooda iyo fahadoo saddex ku ahana turkiga ku shiraa la yidhi mase ligaruuhaneenkuduwaan fadahayaana maanta madaxweyne xasan sheekh dagaal culusow ku jiro haw waa la dagaalami karnaahay dhaheen intuu dagaalka khawaariijta ku mashquulsan yahaan lugaha qabanna miyay leeyihiin warwarkaas warbaahintaa faafidaya haddii uu run yahay deegaanada sheekh shariif ka soo jeedaiyo dagaalka ka socdana aad og tihiin ceebay tacaal waaye war afrika war kama haysaana iyaantan afgembiyaa ka bilowdoo ku socdee dalka gaaboon madaxweynihi waa la afgembiyaa layidhi waana afgembigii sideedaadaa layidhi saddex sano gudahood hadda waa yaabanaya afrika miyaan waagu u baryihin udurkaasoo afduubka leynay daaranay madaxweynaha la afgambiyo konton iyo shan sano meesha hayo marka kaligii taliyay mid xoog kugu qabsadaa maxay isdhaamaan afrika benotaas kugu rawtolefadey hohey oh, afrikaay hurudooy halyeyadaaday hurudooy hadbaa unaaye hurudooy warmadee waxaa ka tagtay doqon baa habaawsanoo weligeed hallaysane aryaadhaha war ma haysiina madaxweynihii hiiraanlaan cali jayte caradyaciilka qaadaa la yidhi umala ictiraafay imaamada madishay li saaray ar waxaas koofiyow ka qaatay asaga iyo madaxweyne xasan sheekha taleefon wada warramaa la yidhi cali jaystow isdhaji waxaad rabto waa lagu siihaana waa la yidhi halgan kaad soo gashanahee lama moogaa la yidhi asna igaarkey waa kaa yeelow yidhi haddamahaas waa leesaga soo dhowaaday oo hadda beledweyne waa xasilantahay miya markaa beledweyne allahaayo kadhig beerta raaxada beledweyne allahayo ilayada hareer mari waaqlow ceelbuur ku yaalay ceelbuur ku yaalay ceelbuur ku yaalay joodarinyada dubay dadka ruuxa ku jiirta ugu sareeya dunida warshada isbuunyada ee dubaydubaydubaywayahay dhegaystayaal xubintii kalamaan waxay u dambeysay barnaamijkeenna ogaal mar kale kulmayno haddii alla yaraado waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo